dumarkii baa marka wuxuu ku tilmaamay tilmaamo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ummahaati almu'miniin ummahaati almu'miniin eh, xaasaskii nebiga oo ahaa mu'miniinta hooyooyinkood inay mu'miniinta hooyo u yihiin eh, qur'aankaa tilmaamay oo rabbi tabaaraka wa tacaala fii suurati alaxzaab waxa uu inagu yidhi oo inoogu sheegay annabiyu أwlىa bاlmuؤminiina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum nebigu isagaa xaqnimo badan mu'miniinta isagaa uga xaqnimo badan naftooda xaasaskiisuna waa hooyooyinkood waa mu'miniinta hooyooyinkood waay marka aayaddu waxay caddaanaysaa caddaynaysaa dumarkii nebigu uu guursaday sal alay wasalam dhammaantood inay mu'miniinta hooye u yihiin waxaa laga wadaa hooyada dhanka ixtiraamka iyo qadarinta altawqiir iyo alixtiraam iyo inaan la guursan karin dhankaasaa laga wadaa sidaadan hooyadaa u guursan karin baadan ayagana u guursan karin ixtiraamka iyo qadarinta hooyadaa kugu leedahay bay iyaguna leeyihin waa midda alla tabaaraka watacaala uu ku sheegay sidoo kale suurat laxzaab wama kana lakum an tu'duu rasuula allah wala an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ina dalikum kana cinda allahi cadiima idinma ahaanin inaad rasuulka dhibtaan xaq uma lihidin inaad gadaashiisa dumarkiisa guursataanna ma lihidin weligiinba arrinkaasina wuxuu ahaaday mid ilaahay agtiisa aada ugu weyn bimacnaa nebiga in la dhibo ama gadaashiisa in xaasaskiisa la guursado waa arrin ilaahay agtiisa ku weyn tabaaraka wa tacaala marka dhankaasaa laga wadaa marka la leeyahay hooye idiin Eh, macnaheedu ma aha dhankii xijaabka iyo eh, muxuu ahaayey maxramnimada iyo inaan lala gooni noqon karin eh, dhankaa marka laga fiiriyo ajnebi bay kaayi oo hooyo xukunkeeda ma qaadanaya bimacnaa waxa weeye hooyadaa inay iska kaa xijaabto muxuu ahaaye looma baahna laakiin dumarka nebigu waa iska kaa xijaabayaan ah oo ragga yani mu'miniinta ah ma muxuu ahaayey eh, eh, xijaabka uma dhiganayaan waa inay isxijaabaan sidoo kaleeto maxram uma tihid muminiintu maxram uma aha ummahaatu lmuminiinka nebiga xaasaskiisa maxram uma ah lama safri karaan dhankaa hooye uma nooma ah oo xukunkii hooye ma qaadanayaan mid iyaga ka mida lama khalwoon kartid oo meel gooniya lama geli kartid si aadan safarkaba maxram ugu noqon karin baadan khalwana la samayn karayn marka jawaanibtaasi ajnabi bay ka yihiin hooye idiinhiinna waxaa laga wadaa xagga ixtiraamka iyo qadarinta iyo in la guursado oon bannaanayn ayib marka ummahaatu lmu'miniin wey mu'miniinta hooyooyinkood waay almuaharaati ee la daahiriyey yani muaharaat ee la daahiriyey almubara'aati ee la beri yeelay min kulli suu'in xumaan kasta laga beri yeelay yani waxaa laga fayoobeeyey oy ka fayow yihiin xumaan kasta muaharaadka waxaa laga wadaa quluubtooda iyo nufuustooda iyo akhlaaqdoodu waxay daahir ka tahay rasaa'il alumuur arrimaha liita ayay daahir ka yihiin waata allah tabaaraka watacaala fii suurati alaxzaab sidoo kale ku sheegay inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum alrijsa ahla albeyti wayutahirakum tathiira aayaadkaasi markaad fiiriso sibaaqa iyo lixaaqa markaad fiiriso waxay ka hadlayaan xaasaskii nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed bilowgii waxaa laga soo bilaabay muxuu ahaa yaa nisaaa annabiyi lastunna ka axadin min annisa halkaasi kasoo bilaabatay sooma marka dambena waxaa laga dambeysay aayaddaasi wadkurna maa yutla fii buyuutikunna marka waxay kutusaysaa waxa laga hadlayo waa xaasaskii ahlu kalena waa soo gelayaan ficlan sida xadiiska nebiga ku cad salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin asalka siyaaqa aayaadku waa xaasaskii marka inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijsa alla wuxuu doonayaa inuu xumaanta idinka tegsiiyo wa yutahirakum tahiiran inuu idin daahiriyo allah tabaaraka watacala baa doonay sidaas way macnaha marka waa mutaharaat khiiratu nisaai ahli zamanihi ama khiiratu nisaa dumarkii waktigaa joogay kuwa ugu khayr badan ama dumarkii ugu khayr badnaabuu allah u dooray tabaaraka watacaala in ay dumarka ugu qiimo badan yihiin oo tahiran yihiin oon xumaynna waxaad ka garanaysaa allah tabaaraka watacaala nebi maxamed buu xaasas uga dhigay qisada eh, marka laga hadlayo eh, muxuu ahaayey been abuuradkii caaisha lagu sameeyey aayadaha ugu dambeeya markii la gebagabaynayay difaacii la difaacay caaisha iyo cirdigeeda iyo wixii lagu sheegay muxuu ahay la radinayay aakhirka waxaa aayadda ugu dambaysa lagu keenay allah tabaaraka wa tacaala qowlkiisa uu yidhi alkhabiihaatu lilkhabiiiin waalkhabiiuuna lilkhabiihaat waalayibaatu lilayibiin waalayibuuna lilayibaat yacni waxa weeyaan dumarka xunxunkii ragga xunxunkaabaa iskale ragga wan wanaagsan iyo dumarka wan wanaagsanna waa isleeyihi ragga xunxun iyo dumarka xunxunna waa isleeyihi waxaa laga wadaa marka waxaa laga wadaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh rabbigii tabaaraka wa tacaala waa ka ilaaliyey naag xun leanna naagta xumaanteedu hadday nebi maxamed sal alay wasalam uu fiican yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray inuu naag fiican siiyo dumar fiican inuu u dooro aayaadku saasay tilmaamaya raggo ninku hadduu xun yahay naag xun iyo dumar xun baa lala xidhiidhiyaa laakiin hadduu fiican yahay qur-aanku wuxuu tilmaamayaa ilaahay dad wanaagsan buu u dooraa maxaa laga hadlayaa aayaadku waxay ka hadlayaan caaisho oo xaaskii nebigaa la duray markaasaa rabbi wuxuu tilmaamayaa caaisha hadday xun tahay nebi maxamed xaas umayna noqoteen maqsuudku waa ka hadday naag xun tahay nebiga xaas mayna u noqoteen inay fiican tahay oo dahiran tahay oo dayibatoo wanaagsan tahay waxaa ku tusi nebi maxamed bay xaas u noqotay sooma marka qodobkaasoo dumarkii kale lama wada wadaagaan ah, way la wada wadaagaan saas daraaddeed waa taskiye ilaahay tabaaraka watacala uu taskiyey almuaharaati ee la daahiriyey almubara'aati ee la bari yeelay min kulli suu'in xumaan kasta lagama wado ma dembaabaan lagama wado saayaa loo qaadan macsuumaad ma laakiin waa maxfuudaad baa la dhahay macsuumkiiyo maxfuudka waa kaliya macsuum cismada waxaa iska iskale ambiyada cid ambiye aan ahaynoo ka dambayso cismale ma jirto laakiin ilaahay baa xifdiyey oo waa maxfuudaat ilaahay baa daahiriyey allah dhowray tabaaraka wa tacaala oo xumaanta ka dhowray macnaha lagama wado may man dabaabaan oo dembi wuu iska dhacaya isaga laakiin dunuub xunxunoo fawaaxish ah oo cirdigooda iyo sharafkooda dhib u geysanaya maya taa iyadaa ilahay baa ka xifdiyey tabaaraka wa tacala afdaluhunna buu marka yidhi dumarkii buu marka sii kala fadilayaa dumarkii nebiguu guursaday sal alay wasalam ayaa waxaa la isweydiinayaa say u kala fadli badnaayeen say u kala fadli badnaayeen afdaluhunna dumarkaa midda ugu fadli badani khadiijatu bintu khuwaylid waay khadiija bintu khuwaylid waa haweeneydii ugu horreysay nebigu uu guursaday sal alay wasalam ayadaana ugu fadli badan sida uu sheekhu tilmaamayo Eh, waxay leedahay mazaayaad fara badan oo khadiija ayna dumarka kale la wadaagin waxaa ka mid a ah, waxay ahayd dadkii ugu horreeyey nebi maxamed rumeeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh eh, waxaa la yidhaahdaa kaanat awala man aamanat bihi min annisaa xagga dumarka horta inaan laga horreynin shaki kuma jiro laakiin raggaa la isku haya abubakar iyo iyada ma nabig ma abubakar baa horrey mise iyadaa ka horreysa waxaa ka sugan nebiga markuu jibriil u yimid salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo intuu qabtay uu muxuu ahaaye waxoogaa yaro cabajujiyey oo soo daayo aayadaha ugu horreeya qur-aanka uu ku soo dejiyey ruuxii ugu horreeye uu u yimaado isagoo naxsan khadiiji ah sooma bukhaari iyo muslim ee ku yimid kadibna khadiija waa tii kaxaysay marka yaani waxa weeyaan ra'yi baa jira culimmada qaarkood ay qabaan oy leeyihiin axad uga horeeye nebiga rumayntiisa maba jiraba walaa abubakr sidaas muxuu ahaa ra'yi culamada qaarkood ay qabaan marka saabiqiyada ay iimaanka iyo islaamnimada ay cid walba uga soo horeysay ama dadkii ugu horreeyba ay ku jirtay dumarka kale lama wadaagaan taa waa qodob qodobka labaad nebiga markii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyigu ku bilowday waxyiguna cusbaa dadkii dejiyey oo muxuu ahaaye qalbiga u qaboojiyey oo dowr iyo kaalin ka qaatay bay ahayd waa tii waraqat bnu nawfal u geysay warsaday dejisay ku tiri ilaahay tabaaraka watacaala marnaba ku hoojin maayo adigoo sifaatkan lahoo muxuu ahay dhaqan kale rabbigaa marnaba ku hoojin maayo marka dowr weyn iyo kaalin weyn bay ku lahayd oo xilligaa isaga aana dumarkan kale wax nebigu qabay ma jiro salawatu rabbi waslamu caleyh iyo wax rumeeye toona ayib manaaqibteeday ka mid tahy manaaqibteeda waxaa ka mid a ah oo dumarku ayna la qabin nebigu sal alay wasalam intuu qabay lamuusan guursanin iyadoo uu ku guursaday garoobnimo haddana intay iyadu la joogtay nebigu haweenay kale kama daba keenin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markay dhimatay kadib uu guursaday waxaa ka mid ah eh, muxuu ahaay axaadiis baa soo aroortay fii saxiixi albukhaari keyrkii ku yaalla inay ummadda dumarkeeda ugu fadli badantay dumarka ummadda nebi maxamed sal ly wasalam fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan min xadiidi cali bn abi aalib wuxuu leeyahay nabigaan maqlay sal ly slam oo dhahaya khayru nisaa'iha maryam wa khayru nisaa'iha khadiija ah, reer bani israa'iil iyo ummadihii hore dumarkooda waxaa ugu fadli badnaa maryam ummaddanna dumarkeeda waxaa ugu fadli badan khadiija xadiiskaas bukhaari buu ku yaala manaaqibteeda waxaa ka mida ah iyo qiimaha iyo qadarka alla siiyey waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a ah nebi maxamed sal alla alay wasalam markay ka dhimatay kadib oo runtii dhimashadeeda murug badan iyo dhib badan buu dareemay nebigu sal alla lay wasalam eh, abu aalib iyo khadiija markay dhinteen ilan markay ku dhimatay hijrada ka hor markay ku dhimatay nebiga culays badan baa soo fuulay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kadib markuu madiine usoo hijrado xaasaskan badan guursaday kadib yacni jacaylkeeda iyo wanaaggii uu hayay iyo wuu sheeg jiray way ku badnayd afkiisa nebiga sal lla alay waslam inuu xuso oo uu sheego ilaa ay ka masayrtay caaisha radiallahu canha oo xadiidka fii saxiix albukhaari ku sugan waxay leedahay maa kirtu cala axadin min nisaai nabiyi maa kirtu calaa khadiijata wamaa ra'aytuha bayt dumarkii nebigu uu qabay haweeney aan ka masayray sida aan khadiijo uga masayray ma jirta bay tiri ah, mana aanan arag bay leedahay markaan saa uga masayrsanay oo haweeney aan nebiga isku soo gaadhnay ma aha bay leedahay way iga horraysay haddana maca daalika dumarka kale layla qabo sida aan iyada uga masayro uma masayri jirmayla ayb oo maxaa uga masayraysaa wa waxay tidhi nebiga sal alay wasalam kaana yukiru dikrahaa sheegsheegiddeeduu badin jiray agoobay haweenta haddii haweenay lala qabo ama haweenay kale sheegsheegiddeeda uma dulqaadato haddaad haweenay kale meesha ku sheegsheegtood a ammaanto waxoogaa waa dhibsanaysa xataa haaba qabinba naag kale xataa haddaa iska amaanto ma rabto marka yani sheegidaasa iyaa dhibtay sheegiddaa uu nabigu sheeg sheegay sal alay slam ayib waxay tidhi warubamaa dabaxa shaata uma yaqtacuha acdaa'an uma yabcakuha fii sadaa'iqi khadiijata marmar baa inta neef adhiga xoolaha guriga lagu qalo neef adhi ah oo hilibka la jarjaro ayuu nebigu wuxuu dhihi jiray khadiijo saaxiibadeed u geey khadiijo saaxiibadeed maaha iyadii saaxiibadeed ugeybu dhihi jiray bay tiri markaase waxaan dhihi jiray bay tihi kaannahu lam yakun fi dunya imra'atun ila khadiija nebi waxaad ku moodaa bay tihi adduunkaba khadiijo mooye inaysan haweenay kala jirinba see waay adiga markaasi weliba waxoogaa ku yar fogaatay oo xadiidku siduu qaarkeed tilmaamayo haweenay duq ahayd oo habar ahayd oo waxoogaa muxuu ahaaye qowlo la jeexjeexnayd oo si wax ka ahaayeen oo ilaahay gabadhan kuugu bedelay maxaa ku daba dhigay bay ku tidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam ilaahay wuxuu iga siiyey cidi uga siiyey ma jira yuu ku yidhi marka khadiija ma sahlanayn markaasuu nebigu wuxu yhi sal alla alay wasalam inaha kaanat wa kaanat wa kaana lii minha walad sidaasay ahayd oo sidaasay ahayd oo sidaasay ahayd ku sii dul ammaanay carruurna ilaahay waa iga siiyey bayt yuu ku yidhi waatan soo tilmaanayo caruurta nebiga sal alay wasalam dhammaantood ayaad dhashay wiilasha iyo gabdhahaba markii laga reebo ibraahiim oy maariya dhashay ayib marka xadiisu tilmaamayay ka mid manaaqibteeda waaweyn waxaa ka mid ah allah tabaaraka wa toddobada samo korkooda ayuu salaan uga soo diray salaan rabbi oo khaas ku ah khadiija jibriil salaantiisa iyo ta rabbi oo wada socota xadiidka macnaha tilmaamaya isagana saxiixulbukhaari ku sugan yahay oo bukhaari baa soo saaray min xadiid abi hurayra jibriil baa nabiga u yimi sal lay slam markaasaa wuxu uhi ya rasuula allah hadihi khadiija qad atat macaha inaaun fiihi idaamun aw طacaamun aw sharaab jibriiloo nabiga u jooga la jooga ayay khadiija soo soo baxday oo soo socto markaasaa wuxuu yidhi jibriil rasuul allow waatan khadiija ayadoo waddo weel uu ku jiro iidaan ku jiro ama cunta ku jirta ama cabitaan faidaa hiya atadka faqra calayha asalaam min rabbiha wa minii hadday kuu timaado kusoo gaadho salaan korkeeda ku akhriyo gaadhsii alla ka socota iyo mid aniga iga socotaba gaadhsii buu ku yidhi wabashirhaa bibeytin fi ljannati min qasabin laa sakhaba fiihi walaa nasab waxaadna ugu bishaaraysaa guri jannada ku yaal oo luul ka samaysan ka dhisan oo aan lahayn buuq iyo dhibtoona dayle iyo buuqtaan lahayn ishaaradaa gaadhsiy buu ku yidhi marka haweenta keliyasee rabbi tabaaraka wa toddobada soon korkooda ka soo salaamay waahay nasiye khadiijo khaasaa waahay dumarka kale mid la wadaag jirto caaisha aleelahay salaan jibriil soo diray baan u tegi doonnaa laakiin alla xaggiisa ka imaan marka masaayaadka iyo kuwo kaloo fara badan marka la fiiriyo ayaa culimo badan waxay rajaxayaan dumarka nebiga waxaa ugu fadli badnaa waxaa ugu fadli khadiija radia allahu tacala canha wa saas way macnaha saas daraaddeed buu sheekhu ayaa wuxuu yidhi afdaluhunna dumarkaa nebiga ta ugu fadli badani khadiijatu waya bintu quwaylidin radia allahu tacala canha wa wa caaishatu weye asidiiqatu ee rumaynta badnayd bintu sidiiq sidiiq gabadhiisa ahayd allatii midaasoo bara'aha allahu alla uu beri yeelay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ku beri yeelay zawjunnebiyi ah nebiga xaaskiisa ah fi dunyaa adduunyada dhexeeda waalaakhirati aakhraba ama waxaad dhihi kartaa waa caaishatu asidiiqatu bintu sidiiq ahayd allatii tii waay oo khabarka meeshaasaad ka dhig bara'aha allahu alla uu beri yeelay fii kitaabihi se hore haddaad wadana afdaluhunna khadiija wa caaishatu waad ku cabsi kartaa macnaha oo khadiija ugu fadli badan iyo caaisha oo ku xigta macnaha saasuu ka dhigi rabay arrimaha uu meeshan wuxuu ku sheegay caaisha radiallahu canha iyadana manaaqib waaweyn inay leedahay iyo fadaa'il oo wuxuu ku sheegay horta iyaduna sidiiqad bay ahayd aabbaheedna sidiiq buu ah ilaahay tabaaraka wa baa beri yeelayo munaafiqiinta iyo wixii ay ku sheegeen iyo ceebayntii ay cirdigeeda inay ceebeeyaan isku dayeen allah baa ka jawaabay tabaaraka wa ayib een abuuradkii aayaadka ku degay dhowr iyo toban aayadood ayuu ilaahay ku dejiyey tabaaraka wa sha'nigeeda oo arrintaa ku saabsan fii suurati nuur laga bilaabo ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum halkaa laga bilaabo ilaa laga gaadho alkhabiihaatu lilkhabiiiina waalkhabiiuuna lilkhabiihaat wاطayibaatu liطayibiina wاطayibuuna liطayibaat ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun lahum makfirat warisqun kariim ilaa halkaa laga gaadho dhowr iyo toban aayadood waay dhowr iyo tobanka aayadood waxay ku saabsan tahay qisadii been abuuradka xaadiso khataray ahayd oo guriga nebiga sal alay wasalam aada u gilgishay khulaasadeeduna waxay ahayd caaishana ay la socoto ayaa muxuu ahaayey markii eh, inta meel la degay in la guuro oo socdaalkii la sii wato la bilaabay ayaa dumarka waxay geli jireen bahal hawdaj la yidhaahdo sanduuq oo kale ah hawdajkaasay haweentu gelaysaa markaasaa rati korka laga saaraya marka caaisha malaha markii la kaakacay bay bannaanka u yaro baxdoo soo xaaja guda istiri bannaankii u baxday way yaro fogaatay kadibna qoladii raraysay baa waxay u yimaadeen santuuqii hawdajkii oo meesha yaalla waxay is yidhahdeen caaisha way ku jirtaa gabadh yaroo fududna waaba iska ahayd bode hilib ma fuulin markaa santuuqii bay qaadeen waxay saareen radfigii waaba dhaqaajiyey bar ciidankii iyo safartii waa la dhaqaajiyey ayadiina waxaa la moodayaa inay saaran tahay ratiga saarantahay waa la tegey ayadii meeshii hadday kusoo noqotoba jabadiioo laga guuray bay ti ciidanki waaba dhaqaajiyeyba wax jooga male nin marka saxaabada ka midaa jiray oo caadadiisu ay ahayd inuu ciidanka gadaashiisa baryo meeshii ciidanku ka gurana inuu subaxnimadii iftiinka soo maro wixii ciidanku uu ka tegey iyo wixii ka dhacay iyo wixii la halmaamay iyo waxaas inuu soo ururiyo ciidanka daba keeno isagiiyo marka meesha soo maray unbaa wuxuu arkay caaisha marka markii ay ciidankii guuray bay timid meeshii bay marka iska soo fadhiisato waxay tidhi kolley waa lagu tabi doonaaye meesha ah, ciidanka hadda adaad ka daba tagta inaad luntaa dhici kartee meesha un iska fadhiiso meeshan mudutuushan meesha fadhida haweentan asturane meesha fadhiduu la yaabay marka waa u yimid mise horay buu u yaqaana waa caaisha ratigii buu fadhiisiiyey awrkiisii wuu saaray marka ratigii buu hoggaanka qabtay suu u waday buu ciidankii ka dabageeyey meeshaasay marka munaafiqiintii ka faa'iidaysteenoo waxaa la yidhi caaisho ninkanaaba yacni waxa weye la hadhayo xumaan buu kusoo sameeyey arrintiibaa magaalada gashay munaafiqiintii baa ka faa'iidaystay waa la qaadqaaday dad mu'miniinta ka mid midoo wanaagsanaabaa ku kadsoomo iyagana warkii faafiyey magaaladii iyo gurigii nebiga iyo muminiintii bay arrintu gelgishay hal bil oo kaamil ah hal bil ayay arrintu dhinacan u dhexi weyey oy nebiga ku noqotay sal ly sl sidii laf dhuun gashay oo kaleeto waxyiina ma soo degin arrintii ma cadda caddayn looma hayo tuhmadii magaaladay gashay gurigii nebigu waa qasan yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh caaisho lafteeda warkiibaa gaadho waa rafaadsan tahay oo gurigii way ka tagto aabeed iyo wadeed bay la jirtaa bil ku dhawaad taqriiban markii xadisu saa u taagnaa bay aayadahani soo degeen marka oo allah tabaaraka wa uu ku beriyeelayo ayb aayaadkaas marka dhowr iyo tobanka aayadoodaas soo degay oo rabbi tabaaraka wa wixii la sheegay o dhan meesha kaga saaray muminiintiina lagu canaananayo munaafiqiintii barnaamijka sameeyeyna alla tabaaraka watacala ugu hanjabayo muminiintii ku kadsoomayna aada loola hadloo leeyahay ma aha inaad saa u dhaqantaan haddiiba gurigii nebiga iyo xaaskiisii wax idinka soo gaadhay waxay ahayd inaad marka horeba aad garataan inayn muxuu ahay ayna suurtagal ahayn bitaali waxayd inaad arrinta diidaan oo fogaysaan bay ahayd muminiintii baa la canaantay kuwanaa loo hanjabay gurigii baa yani la beri yeelay caaishaa la beri yeelay wahaakada marka taasuu ka wadaa allatii bara'aha allahu fii kitaabihi ilaahay baa beri yeelayo kitaabkiisa aayado qur'aan ah oo ilaa qiyaami saaca la akrinayo ayuu ilaahay ku beryeelay tabaaraka wa saas way macne waana aayaadka iyagaa ayib meelo dhowr ah ama meelo fara badan bay ku soo ammaan ishaaro uu alla tilmaamayo inay ammaanan tahay way ceeb ka fog tahay way kamid aadihii hadda aayadihian aqriyeyna macnaa <clears throat> way ka mid tahay masalan ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya soo ma taas way macnaha inay muxsano tahay oy haafilo tahay oo ay cafiifo dhowrsoon tahay bay aayaadku tilmaamayaan meelo badan oo saas oo kaleeta aba aayaadka ku imaanayo oo alla tabaaraka wa tacaala uu ishaarayo eh, wanaaggeeda iyo eh, muxuu ahaaye eh, khayrka ay leedahay waxaa ka mid a maalan waxyaalaha ilaahay tabaaraka wa tacala aayadaha aakhirkeeda masalan waa ka alla ku yidhi ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun waxa ay leeyihiin sheegayaan ilaahay baa ka bari yeelay waa wax ilaahay tabaaraka wa ka ilaaliye wa waxaa ka mid a waxyaalaha ay leedahay iyo masaayaadkeeda uu sheekhu inoo sheegay wuxuu yidhi zawju nabiyi fi dunya waalaakhira xaaskii nebiga wey addunya aakharaba xaaskiisay ku jirtaa waxaa macnahaa tilmaamaya inay aakharana nebiga xaaskiisa tahay ibn xibbaan xadiisu soo saaray min xadiidi caaisha radiallahu canha nebigu wuxuu sheegay bay tihi faatima gabadhiisa faatima ayuu sheegay oo ammaanay wanaag badan u sheegay sayidatu nisaai muxuu ahaay ahli janna wa ama sayidatu nisaai hadihi lumma khayr badan buu ku sheegay markaasaan hadlay bay tihi aniguna fatakallamtu ana anaa hadlay bay tihi meeshaan joogay markaasuu nebigu wuxuu yidhi bay tihi amaa tardayna an takuunii zawjatii fi dunya walaaakhira miyayna miyaadan ku qancaynin oodan raalli ku noqonaynin caaishay inaad noqoto xaaskaygii adduuniya aakharaba markaasaa waxaan dhihi tihi balaa wallah aabay tihi waan ku qancaya ayib markaasaa nebigu wuxuu uhi fa anta zawjatii fi dunya walaaakhira xaaskaygii baa tahay adduuniya aakharaba xaaskaygaadii ayaa tahay buu nabigu xadiidkaasi waxaa soo saaray ibni xibbaan wakadalika xaakim uu saxiixiyey sidoo kale dahabi baa ku waafaqay alimaamu tirmidi ibni xibbaanna sidoo kale xadiid la miday soo saareen min xadiidi caaisha jibriil baa nebiga u yimi sal alay wasalam wuxuu u keenay mara xariir ah oo cagaaran oo sawirkii caaisha ku jiro mara xariir ah oo cagaaran oo sawirkii caaisho iyo suuradeedii ku jirto ayuu u keenay jibriil markaasu wuxuu ku yidhi ina haadihi zawjatuka fi dunya waalaakhira waatan xaaskaagii adduun iyo aakharaba xadiikaas isagana tirmidi keyrkii waa soo saaray ibn xibbaan waa xadiis saxiixa xadiidkaasaa marka tilmaamaya <clears throat> inkastoo axaadiis kale jiraan oo nebiga sal alay slam xaasaskiisii oo dhan ee adduunka uu ku guursaday ay xaasaskiisa aakhare noqonayaan haddana si gooniya iyada nas ugu soo arooray mazaayaadkeeda waxaa ka mid a ah caaisha radiallahu canha iyo muxuu ahay manaaqibteeda xaasaska nebiga sal alay wasalam tuu ugu jecel yahay bay ahayd fi saxiixi albukhaari waxaa ku sugan min xadiidi camr ibni caas nebigu sal alay wasalam wuxuu camr ibni caas u diray ciidan ku duulayay meesha la yihahda daatu salaasil ciidankii u baxay buu nebigu madax uga dhigay markaasaa nabiga u yimid buu yii sal lay aslam waxaan ku yidhi bu ya rasuula allah ayu nnaasi axabu ilaykaan ku yidhi ayu nnaasi axabu ilayk dadka xaggaaga yaa loogu kalgacayl badan yahay dadka yaad ugu jecesha markaasuu nabigu wuxuu yidhi sal lay aslam caaisha caaishaan ugu jeclahay bu markaasaa waxaan idhi buui famin arijaal raggana dumarka gartayna caaisha ugu jeceshahay ragga yaad ugu jecesha markaasuu nabigu wuxuu yhi sal lla alay abuuha aabbaheed marka raggan abubakar buu ugu jeclaa oo saaxiibkii ahaa khaaskaa dumarkana wuxuu ugu jeclaa caaisha ugu jeclaa xadiikaasi bukhaari baa soo saaray waxaa ka mid a ah manaaqibteeda jibriil baa iyadana salaan u soo diray fii saxiixi albukhaari bay ku sugan tahay nebigu maalin wuxu uhi yaa caaisha haada jibriilu yuqriu calayki asalaam jibriil baa kan ah wuuna ku salaamayaa buu nabigu kuuri sal lay slam markaasaa waxay tidhi wa calayhi asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu tara maa laa araa turiidu rasuul lahi sal lay wasalam salaantii markay ka jawaabto waxay tidhi rasuul ilaahi waxaad aragtaa waxaanan arkaynin lanna markuu salaanta salaamayo wuu arkaa isagu nabigu waa arkaa salcatu jibriil lakin iyadu ma aragto marka jibriil baa salaamay meesha waa meeshaan lahayn khadiijase salaanta jibriil iyo mid rabbi oo wada socotaa u timid soo ma ayib waxaa ka mid a masaayaadkeeda iyoiyo fadaaisha ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala ee waaweyn waxaa ka mid a sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweeney haweenkiisa ka mid a oo isaga oo maro la huwan waxyigu ku soo degay caaisha ka jirta isagoo la jiifo oo maro la huwan waxyigu uu u yimid caaisha ka jirta ayib xadiidkaana bukhari baa soo saaray min xadiidi caaisha waxay leedahay yani dadku nebiga sal alla alay waslam hadiyadda ay u keenayaan waxay kula dadaa jireen ma habeenka ama maalinka uu guriga caaisha joogo lanna saxaabadu waxay ogaayeen inuu caaisha jecel yahay marka hadiyad markay u keenayaan maalinkaa iyo habeenkaa caaisha gurigeeda uu joogaa lala fiirsan jiray oo lagula dadaali jiray ayib waxay tidhi marka arrintii iyadaha waxoogaa waxaa dhibsaday dumarkii lala qabay faijtamaca sawaaxibii ilaa ummi salamata dumarkii kalaa marka ummu salama u wada tegey waxay ku yidhahdeen yaa umma salama wallaahi ina annaasa yataxarawna bihadaayaahum yowma caaisha ummu salamayo dadku iyo saxaabadu maalinka caaisha unbay hadiyadahooda kula dadaalahayaan oo guriga geynayaan wa innaa nuriidu alkhayra kamaa turiiduhu caaisha annaguna khayr baanu rabnaa sidai caaishaba u rabto ee nebiga la hadal bay ku yidhaahdeen fa muri rasuululahi sal lay slam an yamura annaasa an yahduu ilayhi an yuhdi ilayhi kay xayu kaana waxays yidhaahdeen musalamo nebiga la hadlo nebigu dadka ha u sheego oo muxuu ku dhihi ha u sheego inay maalinta caaisho un keliya meehe guryaha kalena maalintaan joogo hadiyadda ii keena de warkaasa dad loo hor istaagi kara war hadiyadda maalinta casho bas ha ii keenin guryaha kalena iigu keena miyaa la dhihi karaa ma la dhihi karo marka sidaasay tir warkaa nebiga laga gaadhsiy bay ku yidhahdeen ayib markaasay umu salama radi allahu canha nabiga u sheegtay sal alay slam rasuul ilaahi dumarkaagii kale arrintaasay tabanayaan farintaasan isoo fareen fa acrada canii bay tiri waa iga jeedsada nebigu sal alay slam imaba jawaabinba mar labaad baan ku celiyey bay tiri markuu igu soo noqday baan haddana mar labaad ku celiyey bay tiri haddana waa iga jeesaday bay tiri mar saddexaad baan haddana ku celiyey bay tiri waaba iga jeesaday ilama hadleen markaasuu nebigu wuxu uhi yaa ummi salama yaa umma salama laa tu'diinii fii caaisha warkii markay dayn weyday wuxuu ku yidhi umu salamayo caaisha arrinkeeda ha igu dhibin buui caaisha ha igu dhibin maxaa yeelay fainahu wallahi maa nazla calaya alwaxdu waxyu wa ana fii lixaati imra'atin minkuna hayraha ilaahay baan ku dhaartay mid idinka idinka mida ah, anoo mara lahuwan waxyigu iima imaanin ilaa iyada mooye marka haweeney ilahay agtiisao sidaa ka aweeye hadaayaadkan iyo waxaanaad ka hadlaysana dee aniguma maamulhaye caaisha arrinkeeda ha igu dhibina buu ku yidhi khalaas warku waa xedhayahan sooma marka yani waxa weeyaan fadaa'isheeda lama koobi karo waxaa ka mida fadliga ay la dheer tahay dumar fara badan fiqhigii iyo cilmigii nebiga laga soo guuriyey sal alla alay wasalam qeyb libaax bay ku lahayd nashrinta fiqhiga iyo cilmiga faafintiisa lixda saxaabada ugu xadiis badan bay ku jirtaa dumarka oo dhanna calal ilaaq marka laysku daro haweenayda ugu aqoon badan bay xagga cilmiga aqoonta saas maanaa marka taana waa manziyad aan la koobi karin waay oo cilmigeedii ilaa maanta laintibaxsanaya sooma marka fadaa'il bay leedahay aan la koobi karaynin saas daraaddeed baa waxaa la tartansiiyaa culimmadu caaisha iyo khadiija ah, inta kale waa laysla ogol yahay laakiin xagga fadliga maa khadiija horaysa mise caaisha horaysa axaadiista markaad fiiriso wallahu aclam aniga waxaa ila raajixan sida sheekhu uu maray oo khadiija inay fadli badan tahay saasaa ila xoog badan lakin masl khilaafiya ayib wuxuu sheekhu yidhi ka marka faman qadafaha caaisha ruuxii ku gana oo ku sheega bimaa bara'ahaa wixii uu beri yeelay allahu alle minhu xaggiisa minha miyuu idin qoraya mise minhu ah. faman qadafaha bimaa bara'aha allahu wuxuu alle bari yeelay minhu maagay u noqonaysaa markaa bimaa bara'aha allaahu minhu xaggiisa maagaas u noqonaya faqad kafara waa gaaloobay billaahi alluu ku gaaloobay allihii alcadiimi ee weynaa wuxuu alle ka bari yeelay oo uu yidhi yani in lagu sheego sax maaha ruuxii ku sheega oo ku gana waa zinada soo ma a ah, ruuxaasi allaha weyn waa ku gaaloobay diinta waa ka baxay wa ayib hadduu si kale meelaha uga hadahadlo wax sheeg sheego waa meesheeda laakiin hadduu yidhaahdo caaisho wixii lagu sheegay oo zinada ahayd sax bay ahayd wayna zinaysatay ruuxa yidhahda daqiiqadaasuu diinta ka baxaya leesh leanna waxa weeyaan qur aanku beeniyey soo ma qur-aanku beeniyey ruuxii qur-aanka beeniyana waa kaafir allah qur-aankaasoo dhowr iyo toban aayadood muusan ku bariyeen ruuxa marka qur-aankiiyo saa u cadday inay beri tahay haddana le ma ahe qur-aanku sax ma ahe way jirtaa arrintu bimacnaa qur-aanka waxba kama jira warkiisa wax sooma saas daraaddeed bi sabab buu ku gaaloobaya waana itifaaq sida ibnulqayim caleyh raxmatullahi uu soo guurinaya wuxuu leeyahay waatafaqat ilummatu calaa kufri qaadifiha ninkii zino ku gano xumaanta noocaasa ku sheega inuu gaaloobayo diinta ka baxayo ummadda way isku waafaqsanta khilaaf kuma jira macna ayib culimada qaar ka mida ah waxay u deliishadeen masalada allah tabaaraka wa tacaala markii lagu sheegay loo sheegay shariik mid la wadaaga cibaadada iyo kownka la wadaaga maamulkiisa ama ilmo loo sheegoo ilmuu dhalay la yidhi kelimadii kelimaduu isku nasahay oo arrintaa isaga fogeeyey kelimadii lafteedii mid la miduu u isticmaalay caaishana markii uu ka beri yeelayo waxa sooma oo alla tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi subxaanaka haada buhtaanun cadiim markii shirki iyo walad loo sheegayna subxaanaka buu alla yidhi tabaaraka wa tacala caaisha markii xumaanta lagu sheegayna subxaanaka allow adaa nasahan muminiinta maasaa dhahdaan way macnaha alla waa nasahayo ceeb waa ka fog yahay haadaa kani buhtaanu waa been abuurad cadiimun oo weyn marka sidaas way macana masaladu marka masalo meesha la dhigay faman qadafahaa ruuxii qadfoo ku ganca isha bimaa bara'aha allah bimaa shayga bara'aha allahu alla uu bari yeelay bara'aha caaisha uu bari yeelay allahu alla minhu maagaa uu ka bari yeelay faqad kafara waa gaaloobay ruuxaasi billaahi alluu ku gaaloobay alcadiimi ee weynaa ayb labadaasuu marka soo qabsaday dumarka intoodii kaleeto fadaaishooda iyo manaaqibtooda ay leeyihiin iyo khayr badanoo iyagana nusuus kalaa kusoo aroortay wa mucaawiyatu mucaawiye khaalu lmu'miniina mu'miniinta abtigood waay ayb abtigood weye wa kaatibu waxyi illaah ilaahay waxyigiisa kii qori jiray waay axadu khulafaa'i lmuslimiina muslimiinta madaxdoodii mid ka mida markuu dumarkii nebiga ka soo hadlay sal alay wasalam saxaabadiina si guud uga soo hadlay iyo ixtiraamkay mudan yihiin iyo wanaagga ilaah agtiisa ku leeyihiin ayuu si gooniya wuxuu u taabtay mucaawiyat bn abi sufyaan mucaawiyat bn abi sufyaan ibnu sakhr ibnu xarbin inumawi saxaabigaasuu si gooniya u taabtay wuxuu keenay inuu saxaabigaas si gooniya u magacaabo waxaa keenay waxaa ku xadgudbay firaq fara badan iyo kooxo fara badan ayaa ku xadgudbay in lagu xadgudbana waxay u cuskadeen muxuu ahaaye dagaalkii dhex maray isagii cali bin abi aalib een ka soo hadallay iyo waxyaalihii ka dhashay mucaawiye marka qodobkaasi u cuskadeen way ku xadgudbeen qaar baa gaalaysiiyey qaar baa fisqi ku xukumay qaar baa nifaaq ku xukumay xadgudub ziyaadaa baa marka loo geystay waana saxaabi taasaa keentay marka inuu gooni usoo magacaabo oo waxyaalaha noocaasa uu yani ka fogeeyo saxaabiga jaliilka macnaha ayib khaalulmu'miniina buu ku tilmaamay mucaawiya bn abi sufyaan tarjamadiisa wax yar haddaynu ka taabanno markuu nebigu maka furtay sanadkii sideed buu soo islaamay qaarkood waxay leeyihiin xudaybiyu islaamay xudaybiye kadib uu islaamay laakiin islaamnimadiisu qarsan jiray laakiin warxad looma haytaa iyada wuxuu ka mid ahaa raggii nebiga waxyiga qori jiray qoraabuu ahaa waxyigu markuu soo dogo raggii qori jiray buu ka mid ahaa kadibna wuxuu ka mid noqday hogaamiyeyaasha ciidamada muslimiinta nin hogaamiye ah oo dagaalada hogaamiyuu noqday dagaallo fara badan buu galay dhul aad u fara badan oo muslimiintu maanta ay haystaanna isaga ayaa furay oo gaalada ka qabsaday manaa hogaankiisii ayaa lagu qabsaday macna cumaan bin abi aalib ay markaa isku reer ahaayeen oo ay umawiyiin wada ahaayeen markii la dilay isaguna markaa shaam buu guddoomiye ka ahaa ayuu markaa wuxuu dalbaday dhiiggiisi oo nimankii dilay waa in lasoo qabto meeshaa way meesha isaga iyo cali bin abi aalib marka laysku gafay waana soo tilmaanay saas macnaha waa kii dagaaladu marka dhex mareen maxaan idhi abu aalim cumaan ha cumaan baan ka wadaa ayib cumaan ibni cafaan markii la dilay ayuu macnaha dhiiggiisii codsaday oo uu raadiyey isagii rag kaleeto maadaama ay isxigeen meeshaasaa marka waxoogaa cali bin abi aalib iyo isaga cali iyo isagaa waxoogaa meeshaa ismaandhaaf ka dhexdhacay baa dagaaladu marka sababtii dambe sababtii keentay wa dagaaladii dambe ayib waan ka soo hadalnay dagaaladaa iyo say ku yimaadeen iyo tawajuhoodii waan ka hadalnay dagaaladaa kadib markii cali bin abi aalib la dilay oo khawaarijtu ay dileen ayaa xilkii wuxuu ku wareegay wiilkiisii xasan ibni cali ibni abi aalib kadibna xasan markuu xilka qabtay lix bilood uu hayay ayuu uga tanaasulay oo si dhiigga muslimiinta loo badbaadiyo ayuu xilkii uga tanaasulay mucaawiya marka sidaa muslimiinta xilkoodii uu qabtay sanadku markuu ahaa afartan iyo kowgii hijriga oo aan soo sheegnay sanadka in la yidhaahdo caamul waa sanadkii muslimiintu dib ay isugu yimaadeen oo hal ninoo madax ay markaasi eh, ugu kulmeen bay macnaha markuu xasan xilka ku wareejiyey nebiguna uu sii tilmaamay wiilkiisu inuu sayid yahay laba kooxood oo mu'miniinta oo islaynaya oo isku dhibanna ilaahay inuu sababtiisa ku heshiisiin doono xasanna uu xilkii wareejiyey mu'miniintu dhammaantood waxay isku waafaqeen ninka la yidhahdo mucaawiyat bin abi sufyaan inuu yahay amiirkii muslimiinta madaxii muslimiinta bayca lala galay ijtamacat ilkelimatu calayhi khaliifkii muslimiintu markaa sidaa ku noqday saxaabada intoodii kaleetana wax madaxnimadiisa durayay ma jiro xataa raggii la dagaalamayey madaxnimadiisi waa u hogaansamay cid wax ka sheegaysana ma jirto allahuma de khawaarijta iyo dad kharibano ayagu cid walba ku kacsanaa meesheeda waay saas way macanaa marka ninkaas way mucawit bn abi sufyaan kadibna wuxuu dhintay lixdankii hijriga taqriiban labaatan sano ku dhowaad ayuu muslimiinta oo midaysan hogaankooda hayay ayb oo uu ahaa boqor u ahaa ama khaliif u ahaa da-da uu ku dhintayna waxay ahayd toddobaatan iyo sideed jir buu ku dhintay taqriiban waa cumriyey meesha marka uu ina leeyahay waa mucaawiyatu khaalu lmu'miniina mu'miniinta abtigood waay seebuu muminiinta abti ugu noqday akhtu ummu xabiiba waay ummu xabiiba oo walaashii ah ayaa nebiga xaasaskiisa ka mid a ah. soo ma maxay inoo tahay marka soo hooye inoo maha hooyadeen walaalkeed muxuu inoo yahay abti buu inoo yahay warku saas a hooyadeenoo nabigeenka nabigeennu qabay sal alay wasalam ayay walaalo ahaayeen mucaawiya hadday iyadu hooye inoo noqotayna isaguna abti buu inoo yahay khaalu lmuminiin oo maxaad qaal ugu doorteen waay nebiga sal alay waslam intuu u jira iyo siduu ugu dhawaabaa la fiirinayay ayaa macnaha tixgelinteedane maadaama nebiga sal alay waslamba uu saa ugu dhowaa in la tilmaamo dhowaantii uu nebiga u dhowaa ayaa waxay tahay manqabo iyo maziyo fadiilo wey macnaha sidaas wey macnaha qolo ku xadgudbayna warkoodaa yaa meesha laga saaraya nimanka ku xadgudbayna waxaa la dhihi rabaa in la yidhaahdo waxaa la rabaa in la dhaho war ninku nebiguu ka agdhowaa mu'miniintana abtibuu uu ahaa ee ninka muxuu ahay xadgudubka ka daaya macnahaasay kelimadaasi xambaarsiisa ayib arrintaasina waxay ka xanaajisay nimanka la yidhahda raafidada ahlu sunnuhu markay mucaawiye yidhaahdeen khaalulmu'miniin ayaguna ay gaalba u haysteen waa way ka xanaaqeen xanaaqadha kuwaas muutuu biqaydikum soo ma kuwaasi macno wey nooguma fadhiyaan xanaaqooda ayib maxaa yeelay ee kaafir iyo faasiq iyo meelahaasay marayaan lacnadiisana wayba xalaashadeenoo way lacnadaan ayib waana masalada uu sheikhulislaam ibnu taymiya aleyh raxmatullah aada uga hadlay kitaabkiisa minhaaj sunna oo uu ku radinayay ninkii mulmutahir miyuu ahaa ee shiiciga uu ku radinaya kitaabkiisa la dhihi jiray minhaaju oo uu aada khuraafaad fara badan iyo uga buuxiyey ayuu ku radinayey mxuu ahaa ibnu taymiya minhaaj sunna marka masaladaasuu si faahfaahsan uga hadlay waxaa keenay marka baahidaa keentay baahidaa keentayoo markaad fiiriso isticmaalka culimmada sunnada kelimaadka ay isticmaalayaan marar fara badan kelimadaasi horay looma isticmaali jirin oo khaalulmu'miniin oo kaleeto saxaabadu ma isticmaalin laakiin markay baahideedu timid oo ay yimaadeen dad mucaawiye ku xadgudbaya oo lacnadaya oo gaalaysiinaya ayay waxay u baahdeen culimmadu inay muujiyaan sida uu nebiga uga agdhowaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed bay khaalulmu'miniina u isticmaaleen saasay ku timid macnaha waxaana sibxuma ah isaga oo fadaa'ishiisa wax badan ay ku soo arooreen haddana ilaa iyo hadda nascadaasi raafidada ama tashayuxu inay dad badan saamaysay oo niman hadda mufakiriin oo mufakiriin la yidhaahdo oo hadda caalamul joogay inay ku xadgudbaan ilaa iyo hadda macaawiya ku xadgudbaan macnaha qaar waxoogaa nascadaasi taabatay qaar shiica iyo waa iska jiraan macna maala waxaa ka mid a ah, ninka la yidhahdo abu acla almawduudi abu acla almawduudi aljamaca alislaamiya fi bakistan ninkii asaasay buu ahaa waad garanaysaan baan u kitaab wuxuu le la yidhaahdo alkhilaafatu walmulk alkhilaafatu walmulk mucaawiyuu duray muxuu ahaaye bal mucaawiye rag ka fadli badan buu duray oo ka mid yahay cusmaan ibni cafaan sacd ibn abi waqaas camr ibnu caas iyo keyrkooda saas man magacana mudoodi yani afkaar badan oo khariban baa ku jirta kutubtiisa man <clears throat> ayb eh, kadalika waxaa ka mid a ah ninkan hadda la yidhaahdo xasan isaqaaf waa shiici kaas waa shiici weliba eh, khuraafi ahoo haali ah xag jir ah oo mutadarif haddana weliba eh, muxuu ahaaye zandaqe iyo khayaana u dheer waa ninkan hadda ay suufiyadu kutubtiisa ay naf moodeen waay xasan asaqaaf oo kutubtiisa hadda ay ictimaadaan markaad dabagasho kutubtiisa iyo qoraaladiisa xataa keliyasa nin intuu itijaaha qaatay fikir qaatay keliya maahe waxa uu soo guurinayo intuu doonana wuu jaraa intuu doonana wuu la yimaadaa kitaabku ku qora saas man dhowr kitaaba uu leeyahay baan dabagalay oon tacliiqaadkaa saaro meeshuu wax celiyay intaan ku noqday baa nasku meesha keenay iyo hadalku meesha ku qoray iyo hadalka meeshuu ka soo guriyey markaad u laabato isku mid maaha xora marka qaabka isaguu rabo inuu wax u adeejiyo waa marka zindiiq wey la dhihi karayo xasanisba qaabkaas oo muxuu ahaaye isaguna ragga lacnaday buu ka mid yahay mucaawiyatu bin abi sufyaan oo duray ayuu ka mid yahay macnaha bal mucaawiye keliya maaha yani waxaa ka mid ah cabdullahi ibnu salaam baa ka mid a ah. ninkii saxaabiga ahaayee yaa ka mid a ah. ragguu duray saxaabo fara badan buu kutubtiisa ku duray macna waxaa ka mid a ragga duray nin la yidhaahdo ninka caanka isagana la yidhaahdo sayid qutub sayid qutub oo isagana muxuu ahay raggii ikhwaanka ahaa ah kitaabkiisa kutubun wa shakhsiyaat ayuu isaguna ku xadgudbay muxuu ahay saxaabigaas isaga iyo camr ibnu caas oo wuxuu ku sheegay been iyo kish iyo khadeeco iyo nifaaq iyo laaluush inay bixiyeenoo kursiga gateen ayb waxaasoo dhan buu ku sheegay waxaa ma radiyey sheekh eh, maxamuud maxamed shaakir ninkan iskale muxuu ahaa inta badan eh, axmed maxamed shaakir walaalkii oo siirada inta badan ka hadla ayaa u naseexeeyey oo marro u qoray uu macnaha waxyaalaha noocaas oo ka hadlay ayib bal iskaba dhaafay wuxuu ku xadgudbay ree beni umayo o dhan buu ku xadgudbay ah, fa umayatu bisifatin caamatin lam yacmuru liimaanu quluubaha buud ah umayo oo dhan reer bani umayo o dhan qalbigoodaba iimaanku ma camirin buuri wamaa kaana alislaamu ila ridan an takhlacuhu wa talbasuhu xasaba almasaalixi waalmulaabasaat buuri islaamnimadan ay sheeganayaan wuxuu ahaa uun muxuu ahaay go-ay ridaan go-ay gashan yihiino markay doonaanna ay xidhaan ay ku danaystaan markay doonaanna ay iska siibaan kolba danahooda iyo masaalixdooday ku ilaashan jireen buu le ayib wuxuu kaleetoo ka mid ahaa kelimaadkiisii falain kaana iimaanu cuثmaan wa waracuhu wariqatu kaanat taqifu xaajizan amaama umayata laqad inhara hada alxaajiz buuri wansaaxa dalika sad wartadat umayatu daliiqatan ila wiraasaatiha fi ljaahiliyati walislam buuri ah, yani bani umayu ku xadgudbay ilaa uu yidhaahdo wa jaaa mucaawiyatu tucaawinuhu lcusbatu allatii cala shaakilatihi wa cala ra'siha camr bnu caas qowmun tajmacuhum almadaamicu walma'aaribu watadfacuhum almadaamicu walragaa'ibu laa yumsikuhum khuluqun walaa diinun walaa damiir waa sayid qutub waa ninkaas dad baaba ka xanaaqiba sayid qutub maxaa loo radinayaa dhih sayid qutubba waa la cabsiyey mowti rasaa'ishiisa horay loo akhriyey oo caalamka galay laakiin inxiraafaad fara badan baa ku jira kutub sayid qutub lagu baraaruga u baxa oo ay kow ku tahay ama ay ka mid tahay xadgudub fara badan oo saxaabada u geystay ani saas man ayb marka yani qolyahaasuu ka mid yahay ku xadgudbay saxaabada ridwanullahi calayhim kutub baa laga qoray oo lagu radiyey arrintaa iyada ah marka mucaawiyatu abi sufyaan radia allahu tacala canhu ardaa saxaabada nebigu ka mid yahay wixii uu sameeyey dagaaladii uu galay dhiiggii cusmaan iyo qaabku u raadiyey waxyaalahaasoo dhan waan ka soo hadallay soo ma waan ka soo hadallay mujtahid buu ahaa arrintaa la qumanaatay uu ku ijtihaaday sidaasay la noqotay hadduu ijtihaadayna oo ijtihaadku la gafana waa ma'juurun biajrin soo ma ah, mana banaano in lagu xadgudbiyo in la caayo iyo karaamadiisi iyo saxaabinimadiisi iyo in la ilaaliyo waay bal nebigeenna waxaa ka sugan sal lla alay wasalam xadiid uu saxaabo dhowra ay laga warinay oo uu ka mid yahay cirbaad baa laga warinay cirbaad ibnu saariya cabdullahi ibni cabbaas cabdiraxmaan ibn umayr ibn abi cumayra nin la yidhaha masalmat makhlad oo isagana raggaas dambe waa xanaha taabiciin wey silsila saxiixu sheekh albaani ku keenay xadiidkaa isaga xadiidkaasi nebigu wuxuu ley sal lay wasalam allahuma callim mucaawiyata alkitaaba walxisaaba waqihi alcadaaba ah. ilaahu mucaawiye waxaad bartaa qoraalka farta iyo xisaabta ilaahu mucaawiye bar cadaabna allow ka ilaali waa xadiis sugan waay macnaha axaadiis noocaasaa jirto oo fadaaisha mucaawiya nebigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nin nebigu u duceeyey oo ilaahu cadaab ka ilaali uu yidhi adigu haddaad cayda ka war sooma kharibni saas man marka saas daraaddeed buu mucaawiye si gooniya sheekhu uu keenay waana runtii munaasabo weyn waay wa mucaawiyatu mucaawiya khaalu lmu'miniina mu'miniinta abtigood waay silsilada ruuxii u baahan saxiixada inuu u laabto xadiiskaas ee wuxuu ku keenay eh, nambarka ama raqamka saddex kun laba boqol iyo labaatan iyo toddoba saddex kun laba boqol iyo labaatan iyo toddoba silsila saxiixa ayuu sheekh albaani kaga hadlay xadiidkaasi ayib wa kaatibu waxyi illaah ilaahay waxyigiisa kii qori jira way mucaawiyo mucaawiye axadu khulafaa'i lmuslimiina muslimiinta khulafadooda mid ka mida wa ayib raafidada arrinta ayadaa lagu radinaya saasoo sheegnayba oo ilaahay waxyigiisa nin lagu aaminay inuu qoro oo waxyiga qori jira oo qur-aanku markuu soo dego u qori jiray waa nin aamin ah saas macnaha shiicada iyo raafidada markii eh, axaadiis ay soo aroortay inuu mucaawiya waxyiga wax ka qori jiray arrintaasay waxoogaa u quudhi waayeen waa la qumanaan weyday ma mucaawiya waxyi qori markaasay intay axaadiistii leexiyeen baa waxay yidhaahdeen waxyi muusan qori jirine waraaqaha nebigu uu qoraye madaxda iyo boqorada u kala qorahay kuwaasuu qori jiray laakiin nin waxyi lagu aamino ma ahayn bay dheh ah, meeshaasay ula kacaan oo nasan xadiiska waxaa ku inuu waxyiga qori jiray maya waxyi meehe nebigu waraaqaha uu qori jiray bay dhehen karaani buu ahaa meeshaasay riyaaulmaqaadadod ka baxa saas maana waa nin ayna wax u ogolen mana ayib inuu waxyiga qori jirayna waxay ku timi saxiixaynkii keyrkood kutub axaadiis fara badan baa tilmaamaysa inuu waxyiga wax ka qori jiray axadu khulafaa'i almuslimiina muslimiinta madaxdooda mid ka mida weeye ayadana madaxnimadiisa qolyahaasaan soolman tilmaano o dhan way diidan yihiin madaxnimadiisii way durayaan abu soo sheegnay saqaaf iyo qodkusayd qutub iyo maxamed tijaani ninka la yidhahda icraf alxaqa iskale iyo yani raggaasoo dhan waa durayaan laakiin warkoodu war jira maaha axaadiista saxiixa baa beeninaysa taarikhduna waa beeninaysa leanna xasan ibnu cali bn abi aalibin markuu xilka muslimiinta ee uu hayay ka tanaasulay mucaawiyana uu uga tanaasulay muslimiintiina ay sidaasi ku raaceen saxaabadii noolaana ay sidaa ku raaceen warku waa dhammaaday sooma ijmaacu saxaabu ahaa saxaabadii markaa noolaa marba haddii dhiiggii daadanayeyna dhammaaday muslimiintiina maamul iyo nidaam yeesheen mucaawiye waa laysku raacay markaa madaxnimadiisa khaliifatulmuslim buu ahaa ama yani waxa weyaan wuxuu ahaa amiirkii muslimiintu noqday oo laysku wada raacay macna waxaana tilmaamaya ina bnii hada sayid xadiidkii saxiixay bukhaari qirka ku yimid walacala allaha an yuslixa bihi dayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygani waa sayid laba kooxoodoo waaweyn oo mu'miniinta ah ilaahay inuu ku heshiisiiyo ayuu mudan yahay tabaaraka wa tacaala saasaanan u dhacday oo ilaahay baa ku heshiisiiyey xasan ibnu cali bn abi aalib tanaasulkii uu ka tanaasulay xilka midnimada muslimiintuna saasay ku timid mucaawiyana sidaasuu ku noqday nin laysku raacsan yahay madaxnimadiisa waqad kaanat waxay mxuu ahaa sidoo kale muddadii uu xilka muslimiinta hayey muddadii uu xilka muslimiinta hayey waxay ahayd xilli ay muslimiintu israaceen khilaafkii dhammaaday dhiiggii dhammaaday siyaasad ixtiraam iyo dulqaad badan ku jiro lanna waxa weeye nin wuxuu ahaa siyaasadda aada ugu horreeyu ah waxaa lagu tiriyaa min duhaati alcarab baa la yidhahda min duhaati alcarab carabta xagga siyaasadda iyo maamulka dadka ugu yaqaanay baa lagu tiriyaa isaga iyo camr bnu caasi saas man waa ninka bixiye wey muxuu ahay xablu mucaawiya waxa la yidhahda xablu mucaawiya liilanka ama xadhiggii mucaawiya la yidhahda wuxuu yidhi anigiyo dadka xadhig baa noo dhexeeya buui xadhiggaa markay dabciyaanna waan giijin buuri markay giijiyaanna waan dabcin buuri siyaasadduna waaba intaaba raciyadda waxaa lagula dhaqmaa yacni waxa weye siyaasad aan aadna u dabacsanayn ayadoo dhanna aan wada adkayn markii waxoogaa intay dabacdo nidaamka laga baxana waa lasoo giijiyaa si dadka nidaamka loogu soo celiyo markay waxoogaa yaro adkaato oo dadku yaro cadinay yani inay cadhoodaan ku dhow yihiinna waxoogaa waa laga yara dabciyaa way nafisayaan marka sooma marka bini aadamka saasaaba lagu maamulaaba haddaad wax oo dhan wax wada dabacsan ka dhigtana way ku dardarayaanoo nidaamkiiba way ka tilaabsanayaan sooma haddaad waxa dhan wax adag oo ka wada dhigtana waa kala cararayaan sooma fabima raxmatin min allahi linta lahum waay walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlika siyaasadu saas way marka siyaasadu wada dabacsanna waa kharibantah siyaasadu wada adagna waa kharibantah marka nin wuxuu ahaa aad iyo aad xagga siyaasadda ugu horreeya iyo maamulka bini aadamka masaayaadkiisa waxaa ka mid a muddaduu muslimiinta hayey dhul aad u fara badan buu muslimiinta u qabtay dhul badan ayuu soo gacangeliyey oo jihaad iyo dagaal iyo iyuu mxuu ahaayey ayuu ku mashquulay marka waxa weeyaan mucaawiyatan abi sufyaan radi allahu tacala canhu ardaa saxaabi jaliil ah waay in lagu xadgudbana ma aha yani waxyaalaha dhacayna ee dadka qaarkood ay u cuskanayaan xadgudubkiisana waa taa aan soo tilmaanay inay ku xadgudbaan ay u cuskanayaan wuxuu yihi sheekhu wa min asunati sunnada waxaa ka mid ah. wa min asunnati dariiqada waxaa ka mid a dariiqada ahlusunna waljamaca waxaa ka mid a qur-aanka iyo sunnaduna ay ku tuseen waxaa ka mid a assamcu maqlid waaacatu iyo yeelid ka amar qaadasho lia'immati almuslimiina muslimiinta madaxdooda la maqlo oo laga amar qaato wa umaraa'i almu'miniina iyo mu'miniinta umaradooda ayb barihim midkooda baarige mutiica ilaahay ateecta wa faajirihim iyo kooda faajirka eh ee dembiilaha ah maa lam ya'muruu haddaysan amrin bimacsiyati illaahi ilaahay macsiyadiisa haddaysan amrin maxaa yeelay fa innahu laa taacata adeecid liaxadin axadna uma sugnaanin axadna adeecid ma uu lahaa fii macsiyati illaahi ilaahay macsiyadiisa lagu adeeco yacni ciddii ha noqoto axad ilaahay macsiyadiisa lagaga amar qaadanayaa ma jiro masaladani waa mas'alo ay yar tahay kutubta caqiidada ee salafku ay qoreen iyo weliba khalafkuba in laga waayo oo ayna ku qorayn yani ma badna lanna waa mas'alo ka mida masaa-isha ka mida waay waana mas'alada xaqa ay ku leeyihiin madaxdu ay ku leedahay raciyadda mujtamaca muslimka ah iyo raciyaddu siday ula dhaqmi lahayd madaxdooda maxay ku raacayaan maxayse ku diidayaan saaswaa masl muhima waxaa marka e, dariiqada saxdii ay tahay oo qur-aanka iyo sunnadu ay ku tuseen e, ahlu ay mareen in madaxda muslimiinta la maqlo warkooda amarkoodana la yeelo laga dambeeyo iyaga keliya meehe xataa umarada umara hadda wuxuu ka wadaa umaraa ilmuminiin wuxuu ka wadaa ninka boqorka ah ama muxuu ahaaye imaamka ah ama xaakimka ama madaxweynaha ah maamulka ka hooseeya kuwan ciidamada qolyaha gobollada kuwa degmooyinka waxaa ka hooseeya waa umaro wax marka kuwaas xataa waa in amarkooda la yeelo oo ama ha noqdo madaxdaasi dad mid baari ah oo saalix oo wanaagsan oo toosan diin ahaan ama mid dembiilo oo si wax ka yihiin oo xaaladiisu isgagelabgelab tahay ha noqdo oo muxuu ahaaye faajir ahoo aan dembiyada waaweyn iska ilaalinin marba hadduu madax yahay waa in laga dambeeyo maxaa looga dambaynayaa wixii xuduudda shareecada aan ka baxsanayn haddaynan macsiyo farin dadka oynan xumaan farin oo waxa ay farayaan ama shareecadii waxay fartay uu yahay ama amru istixbaab ama amru iijaab ama waxay farayaani waxa weeyaan waa waxyaalo mubaaxaad ahoo bannaan lana yani iska bannaano shareecada ka hor imaanaynin bay dadka farayaan oo maslaxa ku jirto waxaasoo dhan waa lagu adeecaya markay shareecada in la khilaafo ay dadka amraan markaa la yeeli maayo sababtu maxay tahay allah tabaaraka wa tacaala cid uu ogol yahay ma jiro wax isaga lagu caasinayo in lagaga amar qaatoo lagu raaco cidii dooni ha noqdo ama waalid ha noqdo ama madax ha noqdo ama sheekh ha noqdo ilaahay tabaaraka watacaala haddayba noqotoba ha la caasiyo nin laga yeelaya ma jiro xuduudda laga ogolanaya lagaga amar qaadanaya waa waxaan shareecada khilaafsanayn wey macna ayib masalada iyada ah qur-aanku waa kutusay asalkaa isaga ah sunnada nebiguna way kutustay ijmaacuna waa kutusay ayib qur-aanka aayaad kutusay waxaa ka mid a ah, allah tabaaraka wa tacala wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu allaha wa aiicu arasuula wa uli lmri minkum dadka muminiintow alla amarkiisa yeela rasuulkana amarkiisa yeela dadka taladiinna hayana amarkooda yeela wa ulilamri dadka taladiinna haya ululamrigaasi tafsiirka culimmada salafka marka lagu noqdo laba way soo gelayaan madaxda iyo dadka culimmada ah ulilamriga muslimiinna talada muslimiinta labadaasa gacanta ku haya qolo waxay hayaan suldadii iyo awooddii bay hayaan waa madaxda qolona cilmigii iyo aqoontii bay hayaan waa culimada labadaasaa ululamri ah marka labadaa ka dambeeyo ka amar qaata bu alla yidhi tabaaraka watacala ateeca aayaddaasi waxaa la yidhahdaa waxay tilmaamaysaa xuquuqda umarada iyo a'immada aayadda ka horraysayna waxay tilmaantay xuquuqda raciyadda oo waxay ahayd ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ayaddaasi waa xuquuqda lagu leeyahay madaxda oo raciyadda ku leedahay tan dambena waa xuquuqda ay madaxdu leeyihiin oo raciyadda ku leeyihiin saasaa laysu daba dhigay macana ayib aayaadka ka dambeeyana waxay ka hadlayaan nidaamkii lagu kala socon lahaa maxaa laga dambeysiyey wa ulil amri minkum maxaa laga dambeysiyey fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waarasuul waa masderkii loo noqon lahaa nolosha muslimiinta waa inta waa madax nadaam maraysa iyo raciyad jid iyo nidaam loogu talagalay iyo dastuur iyo nidaam loo wada noqonayo oo labadooduba u wada laabanayaan waaba intaaba macna ayb axaadiista nabiga sal lay waslam macnaha tilmaamaysa way fara badan tahay waxaa ka mid ah xadiidka cabdillaahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa nabigu wuxuu yhi sal lay waslam cala almari lmuslimi alsamcu waaaaca ruuxa muslimka ah waxaa lagu leeyahayoo waajibku ah inuu maqlo oo uu yeelo fii axabba wa kariha ama wuxuu jecel yahay ha noqdo waxa la amrayo ama wuxuu necab yahay ha noqdo keliya un maaha waxaad raalli ka tahay inaad madaxda ka yeesho waxaadan rabin haddii lagu amrana inaad ku kacdo tiraado maya maya maya ah, waxba dan iguma jirta aniga maya haddaad xataa necab xataa wax ku dhibaya xataa xoolahaaga ha qaato ha ku xidho ha ku garaaco ha kugu xadgudbo dulqaado saas man fii ma axaba wa kariha ama jeclow ama nacbow ila an yu'mara bimacsiyati bu nabir sal lay slam in ruuxa xumaan la fara mooye fain umira bimacsiyatin haddii macsiyo markaa la amro falaa samca walaa raaca buu nabir sal lay slam markaa lana maqli maayo lana yeeli maayo qodobkaas macsiyada ah kana yeeli maysid kana qaadan maysid saas man laakiin wixii aan macsiyo ahayn nabigu sal lay slam wuxuu leeyaha lagaga dambeeyo waxaa ka mid a xadiisu abi hurayra rasuulku wuxu uhi sal lay slam man aطaacanii faqad aطaaca allah ruuxii i aeeca alluu aeecay waman casaanii faqad casa allah ruuxii i caasiyana alluu caasiyey waman aطaaca alamiira faqad aطaacanii ruuxa madaxda ah ruuxii aeeca anigiibuu i aeecay waman casa alamiira faqad casaanii madaxdayda iyo umarada ruuxii caasiyana anigana waa icaasiyey buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiikaasna buhaari muslim baa isaguna soo saaray xadiidka cadiy ibni xaatim baa ka mid a ah uu rasuulku yihi sal lay wasalam waxaan idhi bui rasuul ilaahayow laa nas'aluka can taacati man ittaqa walakin man facala wa facala rasuulka ilahay kuma weydiinayno nin ilaahay ka baqayo toosan daacadiisa kuma weydiinayno kaa isaga in la ateecayo hadal kama jooga waana ogolla ah laakiin ruux sidaa sameeyey oo ruux sidaa sameeyey oo nin madaxoo waxaan sameeyey oo sidan ku kacay oo waxaan qarribay oo waxaas kaa ka warran buu markaasaa rasuulku wuxu uhi sal alay aslam ittaquu allaha wasmacuu alla ka baqa oo idinku toosnaada madaxdiinnana maqla buu nabir sal lay slam saas macana ayagu waxay qasayaan waxay qarribayaan dulmigooda xadgudubkooda marba haddaynan diintii ka bixin waxay idinku dhaqayaanee dastuurka ana kitaabkii alle u yahay iyaga xumaantooda iyo fujuurkooda ha ugu bixina ha ka hor imaadanina amarkooda ha diidina saasuu nabigu bilaableyah salawatu rabbi wasalam xadiidka waxaa soo saaray ibn abi caasim fi sunna waana xadii saxiixa wey xadiis macnahaas way tilmaam way badan tahay marka ama ijmaaca culimo fara badan baa soo guurisa a'immada jawrka ahee daalimiinta ahee dadka dulminaya ee inaan la ateecoon lagu kicin mas'alo waxay ahayd laysku waafaqay oo ra'yiga salafkii a'immadu gadaal dambe laysku raacay laakiin khilaaf horeoo qadiima ah ku jira khilaaf hore oo qadiimo cinda salaf saas daraaddeed baa waxaa dhacday dhacdooyin fara badan oo a'immada lagu kacay khilaaf qadiima ah marka waa jiraa laakiin sida shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah kheyrkii ay tilmaamayaani khilaafkaasi waa inqiraaday waa baaba'ay ahlu sunnuhuna waxay isku waafaqeen in a'immada laga dambeeyo xataa hadday a'immatl yihiin jawrkoodaasi inuusan keenin in laga hoos baxo oo lagu kacbaana ayib leanna waxa weeye sababta loogu dadaalaya waad garan kartaano haddii eh, maamulka iyo siyaasaddii iyo dowladdii iyo waxoogaa mujtamacii ay eh, afeexi waayaan oo ka amar qaadan waayaan oy ka dambayn waayaan talada muslimiintu waa qasmaysa maxay isu beddelaysaa marka waxay isu beddelaysaa khilaaf fawdo kacdoon burbur dhiig daata khariban dhulkiioo lagu kala qaxo gaalo oo qabsato waa nataa'ij kala dambaysa wa marka inaad ninkan madaxdee jaa'irka ahee mar iska sinaysanaye mar dadka laynahaye mar xidhxidhahaye mar qaar muxuu ahaay iska xasuuqahaye wixiisaa ilaahayna la baryo wixii la islaaxin karana la islaaxiyo miyaa roon mise in laysla dumo ya ah cirku ha soo doo meeshaas gashaan ka geli waxa dhanba halaysku farxasho da laysku farxasho ma soconayso islaamku wuxuu leeyahay war dhib hadduu ku qabsado dhibkaasi waxaa lagu daaweeyaa dhib ka yar soo ma laakiin dhibku haysta inaad dhibkii dhib ka weyn ku daaweyso waa caqli daro soo saas ma nin baa meel yar waxaa ka gaadhay eh, muxuu ahaayey dhiig baa marada ka gaadhay ama muxuu ahaay jirku ka gaadhay intuu kaadi soo qaaday buuhi waan ku dhaqahaya ninkaasi maquma yahay mise waa mise waa khariban yahay ya waa khariban yahay wuxuu leeyahay nijaasaan iska daahirinahayaa mid ka weyn buuna kusii dhaqahayaa xaqli maaha haddii mushkilo yarku haysato oodan mushkiladii aadan iyadoo dhan wada baabi'in karaynin xal ka fudud iyo mushkilo ka yar haddaad ku xallin karto sax laakiin mushkiladii haddaynan xallismaynin dhib ka weyn inuu yimaado mooye mushkiladaada yartaa hayso ma iyada haddaad fududayn karta fududee laakiin dhib ka weyn ha keenin madaxda lagu kacahayo iyo kacdoonka iyo is-abaabulka iyo halla ride iyo mushkiladay keenaysa taas waay waa laysla dumi dhiig badanna wuu daadan dhulkana waa lagu kala qixi akhiiranna markii dhiiggu daata siduu nebigu sheegay sal lla alay wasalam dhulka gaalaa lagu sallidi iyo dadkaba waana tan soomaalida haysata wa sooma tan soomaalida haysato marka taa wey mid ay culimmadu tilmaamayaan oo wuxuu dhihi jiray maalan fudayl ibnu ciyaad oo kaleeto wuxuu dhihi jiray hal dacwo hal baryo oo ilaahay iga aqbalaya hadday jirto haddii la yidhaahdo hal duco lagaa aqbali baa jirta ee ducayso waxaan u ducayn lahaa buui oon ducadaasi gelin lahaa buui ninka madaxda ah, ah carruurtayda uguma duceeyeen naftaydana uguma ducaysteen xoolahaygana uguma duceeyeen laakiin waxaan dhihi lahaa ilaahow madaxda noo hagaaji liish leanna ninkaa madaxda hagaagiddiisu waa dalkii iyo dadkii o dhan wada hagaagiddiis soo maha salaax caama ah. waay laakiin aniga hagaagidaydu keligay waa fardi yani ahmiyadday masaladu leedahay ayaad macnaha garan karaysaa saas daraaddeed baa kutubta sunnada culimmadu ay masaladaasi si cad ugu qeexeen macnaha ayib oo ay uga hadleen marka waxaa la doonayaa in la fahmo oo muxuu ahaaye xataa waxay yidhaahdaan yani situuna sana bay dhahaan situuna sana biimaamin jaa'ir khayrun min laylatin bilaa imaam lixdan sano oo madax xun uu ku haysto nin xunoo madaxa wax qaribay wax dilay wax asuuqay wax qaribay laakiin nidaamka ilaalinaya kala dambaynta ilaalinaya lixdan sano inuu nidaam xun kuu taliyo ayaa dhaanta hal habeen oo nidaam la-aan ah say ku dhaantaa hal habeen oo nidaamku burburo waxal baabi'i kariyo fasaadka imaan kara baa ka badan lixdan sano oo madax xun iyo nidaam xun ku haysta waxa hallaabi kara saasma xaqiiqo jirta wa xataa nidaamku muxuu ahaaye yani kaafirka markuu yahay xataa nidaam kaafir ah oo dad kaaf kufriga u talinaya nidaam la-aantuu dhaamaa nidaam la-aantu dhahda waa kii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxa weeyaan xadiiskii muxuu ahay qisadii alhijra ilaa ardi alxabasha alhijra ilaa ardi alxabasha duruusta ku jirtay ka mid tahay nebigii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu saxaabadiisu lahaa maka ka taga oo ardulxabasha aada wuxuu ku sheegay waxaa meeshaa ka taliya nin madaxa oon agtiisa dadka lagu dulmiyin xabashay tageen saxaabadu ridwaanullahi calayhim nidaamkii ka jiray nidaam gaalnimoba ha ahaadee oo dowladdu gaalaba ha ahaadee laakiin way ku hoos noolaadeen oo diintoodii bay xorriyad u heleen sooma marka yani nebiguna wuxuu ku tilmaamay xataa hijiruu ku tilmaamay in maka laga cararo oo ardulxabasha loo cararo nebigu hijiruu ku tilmaamay makana gaalaa haysata ardulxabashana gaalaa haysata laakiin labada dhulmiye isu dhigmaan ya maka iyo ardulxabasha ma isku fadli ma isku fadli ma ah makaa laga cararay oo dhulkii ay ugu fadli badnaa ardulxabashaa loo cararay oo muxuu ahaay aan muxuu ahaay aan wax nas oo fadligeeda kusoo araray uusan jirin sababt maxay tahay yani meeshaa nabaan baa jira dadka agtiisa aan lagu dulmiyeynin halkana meel laysku baaba'saday oo quraysh iyo dadkii maka ku noolaa ay saxaabadii iyo mu'miniintii dhibeen waay soo ma marka sideedaba mas'alada nidaamka ilaalintiisa nidaam xuni inta uu jiro haddaad mid wanaagsan lagu bedeli karo ahlan wa sahlan haddii kale nidaamkaa xun waa in la ilaashado waay nidaamkii xumaa intii yarayd waa inaan la kala tuurin soomaali baase laakiin xaggayna jirtaa wuxuu yahay dowlad keliyaba ma ahe nidaam oo dhan baa necabnahay nidaam oo dhan ma laynugu kari karo kala dambayntiinbaa waxaynugu noqotay cudur ma aqaano noloshan badaawiga ahee dadku ay u badan yihiinoo yani waxa weye xidhiirka tooskaa inala leh oo dadkii e, baadiyahaasoo iska xor a ah baa lagu noolaa ninka baadiyaha ku nool xarig qabta ma jiro ila nadaam kuma hoos korin sooma nadaam kuma hoos korin geeliisuu dhaqdaa lo-diisuu dhaqdaa arigiisuu dhaqdaa wuu dareersadaa dhul bannaan buu u dareersadaa wax halkan ka joog oo halkan ka leex oo halkan munaasab ma aha wax dhahayo ma jiro galabtiina waa soo xaraystaa soo ma inuuba jeerka yaho keligii goonuu degan yahan waaba sirkaa wax dad kala dhexeeyana maba jiraba ninkii noocaha magaalo haddii la keenay oo la yidhi meesha ha marin oo qashinka meesha ha dhigin oo meesha nabad nabadda ha kharibin oo war adeero maxay cidhiidhigani muxuu ahaa buu leeyahy ya cidhiidhigan maxay nolosha waaba nolol la isu kadiday wax kasta oo marka kala dambayn iyo nadaama waa dhibsanaya dabeecaddeenu marka tanay noqotay meel yaro waxoogaa kala dambayni ka jirto haddaan hel aragno waxaan rabnaa inaan kala furfurno oo lagu kala yaaco marka waa dabeecad qariib ah waaya waana ummaddan mashaakisha waaweyne haysta wey ayay ka mid tahay macana shareecadu marka meeshay taargadgaraynayso markay leedahay madaxda ha laga dambeeyo oo nidaamka ha laga dambeeyo oo ha la maqlo oo dhibkooda ha loo dulqaato oo jawrkooda ha loo dulqaato oo yaan lagu kicin oo ha yani waxay ilaalinayso waa yaysan imaanin dhibkan dhibka weyn oo kan maanta ina haysta yuusan imaanin baa laga taxadaraya macna hada wabillahi tawfiiq wa sal allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi waslm